الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار aadaakani baabu bayaani ihbaati shafaacati bal shafaacadii ay ugu horeyso shafaacadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo cid alla ciddii dee waqtigaas iyo maalintaa shafaaco ba lahayd sugitaankeeda la sugo oo inay shay dee xaqa tahay sugan axaadiidka kusoo aroortayna ay tawaaturtay bal matalan taas bal baabkeedii u baabaysan yahay iyo ikhraaj الموحidiina dadkii iyagu ku dhintay iyagoo rabbi waxidaya <coughs> kuba dhintay saaritaankoodii laga soo saariyay min الnaari naarta camalkooda kalay sameeyeen iyo dembigoodu haba bato waana waxaay naarba ku galeen ee marka hore loo cadaabay ugu dambayn in laga soo wada saarayo muwaxidiin oo dhan oo naar waxa ku hadha uun ciddii khulud ku waajibtay waxa weeyaan inuu yahay taas buu baabkeedii yahay waana dee kollay axaadiis inoo socon doonto oo baabku u dheeraan doonaa wuxuu uhi muصنifku raximah الlahu taعaalى وxadaثnii haaruun bnu saciidi اlayriy qala xadaثna bn wahbi qala aخbaranii malik bn anasi can cmr bn yaحya bn cmarata qala xadaثanii abi can abi saciidi الkudriyi ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala axaadiiska kolley dee macnahan bay ku wada iman doontaa haddii la yidhaaho intaan israacin karnana waan israacinaynaayo weliba qaybo lamidana dee kolley waabaynu soo marnay waxyaalo laba midana casharadii hore inooguba sugnaayeen in xagga sanadkana kolley dadkani waa dadaan hore usoo wada marnay un de camr ibnu yaxya aabihii baa laga yaabaa in dikrigoodu imaka halkan inoogu horeeyo waa laba nin dee camr ibnu yaxya ibnu cumaarata ibn abi xasan adigu waa laba nin ansaar ah camr ibnu yaxya kolley imaam malik xoogaa buu kaba yar horeeyo waa sikaaru taabiciin dadkii la mucaasarooday abi yaxya ibnu cumaarana waa nin taabiciya ah oo hiqo ah bal labadooduba waa hiqo markaa camr aabihii buu kaba warinaya abu saciidna waa saxaabigii jaliilka abu saciidin alkhudri sacd ibnu malik wuxuu yihi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu uhi yudkil llahu ilaahay uu gelinayaa ahl اljannati jannada ehelkeeda aljanata jannaduu gelinayaa yudkilu uu gelinayaayo man yashaau ciddii uu doono biraxmatihi waa naxariistiisa sababteed buu ku gelinayaa naxariistiisa ayuu ku gelinayaa oo jannadii ilaahay dee ciddii ehlu janno ahayd ee u qadaray u qoray buu gelinayaa laakiin waxay ku gelayaan waa naxariistiisa weeye acmaashu sabab way u tahay ilaah baa sabab kaba dhigay waana asbaabihii dee jannada ilaahay kuba siinayay ayay camalku kaba mid yahay laakiin waxay ku mudanayaan camalkoodii maaho camal yaroo kooban oo muddo yar la samaynayay gees kalena dee dhici kartay inaan habkiisiyo sidiisii loo wada samayn oo khalal iyo nuqsaan ba lahaa mid keenaya maaha oo lagu mudanayo goynaya naciim abad alaabaad aan lagaba baxayn oon dhammaad lahayn raaxo joogto ah oo nasab iyo tacba lahayn ma keenayo camal sanado kooban la sameeyey oo ruuxu xataa hadduu dee gaadho siddeetan sannadood intii sideetanka sanadood uu camal samaynayey sanado yar unbaa soo baxaya wax kale ma soo baxaya sanadaha yarna haddii bale camalkiisii hade waa ruuxii weliba cibaadeysanaya o kale soo qaad marka laga reebo dhowr iyo toban sanadood yaridiisii bal haddii laga reebo lixdan sanadood laydha waa inta laydhaa waa cibaadeysanayay lixdan sanadood oo weliba yaridii iyo wixii aan kaba reebnay lixdan maxaa soo bixi marka intaasoo saacadood sideed saacadood bal haddii maalintii habeenkii la yidhaha horday u gooday intaa in laegna shaqo adduunyiyi heelo waxyaalo waxaa laga yaabaa afar iyo labaatan ka saacadood ruuxan caabidka ah waxaa cibaado ugu soo baxaa laba saacadood inay noqoto salaadaha maxaan tukanaa shan salaadood oo bal min labaatan mirba kasoo qaad hooba boqol acmaal kalena hadduu leeyahay laba sanood laba saacadood saddex saa afar saacadood ba dheh labaatankii kale waa waxaan ahaynba taas <clears throat> markaa waxaa dhici karta inaan hadii la isu celceliyo lixdankaa sanadood toban sanadood oo cibaado uni oo la idhahdo cibaada ani kaba soo bixin gees kalena shukrigii de wixii ilaahay ina siiyey nicamta uu ina siiyey ta ugu yarba haddii la idhaaho bal qiimaha looga yeelo cibaadadeennan aanay shukrigeeda dhammaynahayn ba adduunyo dhexdeeda inta la joogo marka arrinku waa naxariis ilaahay subxaanah wa tacaala laakiin isaga fadligiisa acmaalahan aynu laba imanayna sabab ugaba yeele waa kii rasuulka ilaahay yidhi axad idinka idinka mido janno camalkiisa kuma gelayo markii la weydiiye la yidhi adiguna deetuu yihi walaa ana ilaa an yuha yataqamadni illaahu biraxmati aniguna camalkaygu janno iima goynayo kuma gelayo in ilaahay igu asturo naxariistiisa mooye haddaba ilaahay naxariistiisa ku gelinayaa janno eelkeed waydkhilu uu gelinayaa ahla naari ahlu naarki annaara naar buu gelin uma yaquulu wuxuu odhanayaa waa markay dee ehlu naarkii laba qoomna ay isugu jiraan oo kuwa iyagu ehlu naarkii dhabta ahaaya ee naarta ku daa'imayey kuwaaseen marna kama baxayn iyo kuwa iyagu cusaad ahaa dembi badan laba yimi ay ku muteen naar laakiin iyagoo muwaxidiinna dhintay oo dee naar muddo ku xidhnaanaya lagu dahirayo lagu cadaabayo muddo laakiin aan iyagu ehelkeeda ku hadhaya aan ahayn labadaasba way isku wada jiraan marka dambe ayaa ilaahay dee uu ka soo saarayo waxala wixii aan dee qur'aanku xidhinaynu naar kuba xidhin sida lafti inoo dhamaysa ilaa man xabasahu lqur'aan waa kaa qur'aanku ku xukumay khuluud ciddii aan ahayn marka ilaahay doono inuu kasoo wada saaro ayaa uma yaquulu odhanaya unduruu eega ma wajadtum horeynu usoo marayno xataa mu'miniintu rabbi inay kaba dalbayaan walaalahooda naareed ay u dacweeyaan ilaahay ay markaasi ay u weydiinayaan weliba iyagoo ku xeel dheeraanaya ilaahayna shafaacada u kaba aqbalayo iyadoo dee bal ay walaalahoodu shafaaco qaadayaan oo bal markaasu odhanaya <coughs> unduru eega horeynu soo maray mu'miniinta rabbi weydiisaysa intan laguma odhanayo malaa'igtii loo dirayay khitaabkii waa loo jeedinayaa man wajadtum ruuxa a fii qalbihi qalbigiisa a ka heshaan mithqaala xabatin xabad wax la xabadna halkan ishaaratun ilaa maa laa aqala minhu weeye waxaa lagu ishaarayaa ama tilmaan ay u tahayba waxa wax ka yari aanu jirin waa wax ugu yar oo deerba matalan qadarkeed mithaal xabatin min khardanin kana waa nabatun isagu yushabahu bihi shay lqaliil bariiqu fi lqila waxaa lagu shabahaa waxa aada u yar ee aad iyo aada ugu sii xeel dheer xagga yarida uu yar yahay ayaa kan khardalka laguma shabaha haddaba mihqaala xabatin min khardalin oo min iimaanin iimaana cidda ka heshaan qalbigiisa adnaa shay iimaana fa ka soo saara taas baa la odhanaya oo dee marka hore waa tayn soo maro midkii qalbigiisa dinaar in laeg dirham in laeg waxyaalo haddana waa wixii ugu yaraa ee qalbigiisa lagaba helayay dee kuwa aan wax khayra weligoodba laba uman malaa ilaaha ilah ay yidhaahayn mooyaane o walaa qadamin khayri walaa qadamin qadamuuhu waataynu soo maray in marka dambe iyaga lagaba soo saarayo bal kuwa ka soo saara ayaa la odhanaya waxa ugu yar ee taasa kollayna in mala mithqaala xabahani wuxuu oolayaa camalkii asla tawxiid dhaafsanaayo xadiis baa wuxuu kuba yimi ilaa man qaala laa waxa weeyaan akhriju man qaala laa ilaha ila allahu وcamila min الkhayr ma yazinu dara ruuxa laa ilaha ilا اlahu yihi khayrna ka sameeyey wax daro waxa weeyaan u dhigma qadarkeeda taas bal waxa weeyaan ka soo saara faakrijuun fayukrajuuna waa la soo saarayaa minhaa naartiibaa iyagii laga soo saarayaa xumaman xaalayin dhuxul iyagoo dhuxuloobay oo gubtay madoobaad oo dhuxulba ah ayaa laga soo bixinayaa kuwaasoo qad imtaxashuu gubtay sanxa habeenkii dhaweydba soo aragnay fa yulqawna waxaa lagu tuurayaa fii nahri اlxayaati nolosha webigeedii baa lagu daadinaya lagu tuurayaa aw alxayaa alxayaana marka la gaabiyo waa almadar ama waa roobka dee roobkana nolosha nabaadkan iyo dhulku markuu isagoo abaareysan oo dee waxa weeyaan wax ku yaalaaba jirin baa marka ruuroobku ku do-o ayaa dhulkii noolaadaa anwaaca nabaad baa ka soo baxo waa sababtii isaguba dhulka uu kuwa noolaanayo markaa taa kale ayuunbay inoola mid tahay awilxaya amase waxa weeyaan shakiga halkana maanta wuxuu ka dhacay xadiidka waxaa inoogu sugan imaam malik imaamu daar ilhijra shakigu waa isaga isaga ayaa shakigu waayo cid kaloo la wadaagsato shakiga riwaayadoodu ahaynoo fii nahrin yuqaalu lahu alxayaat ayaa inoo dambaysa bal bukhaari waxaa dhacay xadiidkan isagoo dee kitaab ulimaan oo bilowga kitaabka ayuu kuba wariyey matiga dhexdiisay kuba sugnayd shaka malikun malik ayaa shakiyey oo markaa laftiga shakigu waa imaam malik ee laakiin de alxayaa baa qolooyinka kala jasmiyeen fayambutuna way biqlayaan fiihi ay fii hada nahr kama tanbut اlxibatu ilى janib الsayl waxyaalaha waa dee waxa weeyaan aan aqwaad ahayn ee daaqan kale ee dhulka kaba soo baxe ugu horeyn markaa roobado waa xibadaasi say usoo baxdo horay usoo baxdaa bal martalan iyadoo aad u daciifa marka dambana way yar roonaataayo dee taas ilaa janibi sayri waa daadka dhinaciisa oo meelahan dee daad xoorta iyo waxyaalaha dhoobadan daadku wataiyo ay kuba hadrhaan ayay dhaqsi dhaqsa ah iyadoo muطaaqii kala soo bixin bay hore halkaa wax ugala soo baxaan haddaba say usoo baxayso oo kale ayay soo biqlayaan rasuulku wuxu uhi alam tarawha miyaydaan arag xibada kayfa say takruju usoo baxayso safraa ah xaalay tay iyadoo cawlan marka hore murtawiyatan weli aan kala bixin oo dee caleynteedii yarayd ama wixii de ay laaban tahay ee isku duuban tahay ay usoo baxayso ee marka dambena way yar roonaanaysaa haddaba in waxa weeyaan un macnaa si dhaksa leh ayaa marka biyaha lagu noolaanayo lagu daadiyo ama lagu dhex daadiyo ayay halkii kasoo biqlayaan soo noolaanayaan oo dee marka dambe xaaladoodii oo dhan ayay ama dee kamaalkoodii bay gaadhayaan <clears throat> xadiisku waa inoo socon doonaa haddii a la idhaaho <clears throat> xadiisku waa inoo socon doonaa haddii a la idhaaho iyo riwaayaadka kale iyo axaadiista kale lamidkii de arrinta weyne xadiidka inoogu sugan iyo waxaa shabahaya axaadiista kale waxna aan aragnay waxna ay noo dambeeyaan waxay ubaktiya balado in iyo axaadiista kale iyo taasi waxa weeye waxaa inoogu sugan horta gees ilaahay subxaanaه watacaala fadligiisa badan iyo naxariistiisa badan dadee dembiga ay naarku muteen galay oo mukhaalafaadka iyo macaasida laba yimi khayr waxay sameeyeen bal tawxiidkii inuu yahay ama wax yar oo kooban oo intaa dhaafsan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisan wixii oo dhan buu ka dhaafi oo haddaba markay janno galaanna naciim aan dhammaad lahayn dee aan lana qiyaasi karin tiradiisa iyo inta ay tiyo intuu gaadhsiisan iyo adduunyo iyo wax ka badanba ay ilaahay koo abaablnay waa taa waa fadligiisa iyo naxariisi arrinta kale muhimkee inoogu suganna axaadiisan baabkan aan hayno oo dhammi laba daa'ifo ayaa raddin ay ugu sugan tahay daaifa waa nimanka murjaa la odhanayay ee lahaa laa yaduru maca aliimaani macsiya ruuxu kol hadduu muwaxid yahay ama iimaan leeyahay macsiya i dembi uu sameeyey wax alla waxay yeelayaan ma jirto waxaan axaadiisan ku haynaa inay dadkaas iyagoo iimaan lahaa iyagoo dee muwaxidiin ahay oo taa ku dhintay macsiyadoodii naar ay ku galeen oo lagu cadaabay waa tan darar iyo dhib adag bay keentay ruuxii uu gubtuu dhuxuloobay macsiyadii uu sameeyey iyadoo iimaan jiro markaa kuwaasoo qowlkood iyo madhabkoodu baadil yahay ayaa radin axaadiisan ugu sugan tahay dhinac kalena waxay radin axaadiisan ugu sugan tahay nimankaa muctazilo la ee bal dee khawaarijna waabay dee kaba sii fogaayeen halkaase ee lahaa ruuxu dembi kabiira hadduu ku dhaco naarta lagama soo saarayo waa ku daa'imaya walo waxay ku kala duwanayeen kuwana dee gaal baabu noqonaya bay lahayn kuwana gaal kuma gaaloobaye lakin haddana naar kama soo baxayo mar waatan axaadiisan kan iyo kuwa aan soo marniyo kuwa inoo dambeeyo badanba ay kuma timi iyagoo naar la geliyey in laga soo saaray oo naar wixii ku hadhay dadkii kufaartii un ay noqdeen bal labadaa daa'ifo oo labadaba madahiboodu madhabo baatila ay yihiin nusuusna ay burinayso ayaaba xadiidkan iyo amsaashii radintood iyo budlaan madhabahoodii la buriyaa jaanibkan ahaa bal ay nooguma sugan tahay taasba <clears throat> xagga marka la eego dee shafaacad iyo wixii ku tacalluqsani waa inoo dambeeyaan وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cafan qال xadثna وhayb xa وxadثna xajاaج بن شhaacir qال xadثna cمر بن cawn qال أخbarana khالد kilahma عan cمر بن yaحyى bhada اsnaadi kilaahumaada wuxuu leeyahay waa khaalid ibn cabdillaahi طaxaan oo imaam ahaynu hore usoo maray iyo wahayb ibnu khaalid oo isaguna aan hore usoo aragnay labadooda xadiidka waxay ka wada warinayaan camr ibn yaxya oo imika xadiidkan imaam malikba uu ka wariyo dariiqii hore intaa weeye kilaahumaa labadu camr bn cawn ninkan la yidhaahana ee isaga xadiidkeedna uguma sugano caawa imaka inoogu horeysa camr bn cawn ibn aws baa la yidhaha abu cusmaan alwaasidi waa nin hiqa ah mutqin ahaa atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kaba mid ahaa bukhaari iyo muslim iyo aimada kale usuusha lahiba ay ka wada wariyeen walow bukhaari iyo abi daawud ay la kulmeen ay wax toos uga wariyaan waasidana ay kaga wariyaan sanoo kale muslim waa kan xajaaj ibnu shaacir baa uga dhexeeya lakiin kitaabka muslim xadiidkan iyo xadiid baac inooguma iman doona labadaasunbuu ku leeyahay marka de hada isnaadi waqaala waxay yidhaaheen markaa iyagu riwaayadooda khaalid ibnu cabdillaahi iyo wahayb ibnu khaalid riwaayadan ay camr ibnu yaxya ka wariyeen markii hore imaam malik baa kaba wariyay iyagu riwaayadooda waxay ku yidhaaheen fayulqawna fii nahrin yuqaalu lahu alxayaaةu walam yashuka iyaga shaki ma gelin waa taan lahayn malik baa shakigu ahaa iyagu shaki alxayaa may aw ilxayaa may odhan intaasay ku gaabsadeen wa fii xadiidi khaalidin marka labadooda haddana meel ku kala duunaa xadiidka khaalid waxaa ku sugnaa kamaa tanbutu lgusaa'atu fii janib sayl halka aan alxibatu kuwa hore kama aragnay isaga algusaa'atu gusaa'ana waxaa la yidhaha waxyaalahan daadku uu qaado qoryaha iyo waxyaalahaas iyo dee uu dusha kuba sito meelaha dana dhinacyada isaga riixo taas iyo bal dee xubadiis iyo waxao dhan baaba qusaa waxaa la yidhaha waa ma yaxmilu saylba min alciidaan iyo wixii laba mid ah haddaba ujeedadu waxyaalaha uu sido ayaa dee markaa inta badan dhinacyadiisa iyo xaggaasu u riixaya ku durkinaya kuba hadhayaan meelahaas bay dee taxibaduna ama waxyaalaha dii buzuur iyo wax iniin ah oo waxyaalaha haddaa qaybiintoodii ay laba socotay dhaksay ugaba soo baxdaayo waa tii un markaa macnaheed wa xadiidi wahaybin iyada wahayb xadiidkiisa waxaa kuma sugnaa kamaa tanbut lxibatu isaga kamaa tanbut lkusaatu lakin kusaadu ma baxaysa wixii kusaade kasoo dhex baxayay wey ta tadna kamaa tanbut lxibatu fi xamiati sayri aw xamilati sayri kolley tadamun bay iyadna u idaafaysaansa waa shaki riwaayadiisa dhacay xamiana waa dhoobada madow e meelahan daadku mare dhinacyadeeda ku sugan ama webiye ama taas oo kale ee ayaa xami-a la yidhaahaa de waana halkaa iyaduba waxyaalahaasi kasoo biqlayaan xamiilatu saylna xamiilu sayl baan hore usoo haynay waxaanan soo nidhi xamiil bimacnaa maxmuul weeye imika waa mufradkiisii uun kaasi lafti jamac bu ah xamiilu sayl waa daadku wuxuse waa tan waa mufrad ahaan xamiilatu sayl bimacnaa maxmuulatu sayl waa daadku waxan uu soo qaado ee gusaa'adaas iyo ciidaanta iyo waxyaalahaas ah ee dhinacyadiisaas dee kuwa markaa hadha wixii de hadday idin yar iyo buzuur waxyaalaha waxaan aan aqwaadahayn ay kaba soo baxan ay laba socotay dhaqsay hore iyadoo dhuuban oo dee taa safra mutawe ayay kaba soo baxdaayo macnaa waa surcada nabaadka dacfiga marka hore ee marka dambena way xoogeysmayaan iyo kamaalkoodii ilaahay ugu talagalay bay gaadhayaan intan bay uhaybna ahayd xadiiskuna waa kii hore un waxadaثanii nasr bnu cayn اljahdamiyo qال xdثna بشر yعnي بن المفضل عن أbي مسلمة عن أbي نضرة عن أbي سعيد qال أنه qاal xadiidka markan dhaweyd ba أbو سعيد الkخdري un baa weli xadiidkiisa inoo socda waa duruq kale uu leeyahay un نصr iyo bشri horeynuu soo maray abu مسلمة iyo abu نضrna waan soo maray kunyooyin baa iswada raaceen lakin de abu نضrna mndir بن mالك بن qdco kitaabka xaggiisii horaaban imaan kuba soo maray ama abu maslamahan saciid ibnu yaziid ibnu maslamata la idhaha awowgiina maslama la idhaha isaga kunyadiisna abu maslamo weeye dadka qaar baa dhici karta waana taxriif in abu salamata dhaco xataa anaaba imika halkan meel sharaxa igaya dhacaan haya dhacday de waa tasxiifune kunyadiisu waa abu maslamata san inoo taala kale sharaxa bayquniya zarqani oo kalena meelo waa sii dhacaysay abu maslamate waa abu maslamata awowgiina maslama la yidhaha saciid ibnu yaziid ibnu maslama ayaa la yidhahaa waa nin taabici oo hiqaa <clears throat> abu nadrna waa taabici markaa laba taabici baa sanadka wada sago mnder ibn malik ibn qudaca horeynu usoo aragnay marka abu saciid alkhudri ba wuxuu yihi qaala anahu qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi ama ahlu nnaari dadka iyagu ahlu naarka ah aladiina kuwaasoo hum iyagu ahluha ehelkeeda ah weeyo waa ahlu iyagu ehelkooda iyo asxaabteeda kuwa asxaabu naari hum fiiha khaaliduuna ilaahay yidhi qur-aanka kuma soo noqnoqotaa ehelkeeda dhabta ah fa fainahum iyagu laa yamuutuuna ma dhimanayaan fiiha naarta dhexdeeda walaa yaxyawna ma noolaanayaan oo dee ma dhimanayaan oo markaa ay dee kaba raaxaysan lahayn cadaabkan iyo dhibtiisa mana noolaanayaan oo nolol ay ku intifaacaan ama dee waxa weeyaan aan cadaab lahayn taas ma noolaanayaan ee waxa weeyaan waxay ku jiraan dee laa yamuutu fiiha walaa yaxya waa taas ilaahay subxaanaه wa tacaala laa yuqضى calayhim fayamuutu walaa yukafafu canhu min cadaabiha macnaa dee iyagii laguma xukminayo geeriyo markaa dhiman lahaayeen oo iskaba nasan lahaayeen ay cadaabkan ka raaxaysan lahaayeen cadaabkiina lagama fudaydnayo kuwaasi waa kuwa ehlu naarta dhabtaa waa kuwan weligood aan kaba soo baxayne cadaabkoodu daa'imka yahay waa taawi lakin muxuu rasuulku yidhi walaakin naasun dad ay asaabathum naaru dadku ay naasu ay asiibtay bidn bidunuubihim dunuubtoodii sababtood aw qaala bikhadaayahum macnaha waxaa laakiin jira dad waa kuwii muwaxidiinta ahaa naartii ay asiibtay dunuubtoodii ama khadaayahii ay laba yimaadeen sababteedoo fa amaatahum imaatatan ilaahay markaa dilay imaato iyo dilitaan uu dilay oo macnaha waxa weeye xataa in waxa laakiin dadkii muwaxidiinta ahaa ee dembigoodan iyo khadi'adoodan naar u galay iyagoon dee kollay isku cadaab iyaguna noqonahayn intay ku hadhayaan naartuna aanay isleekayn oo dee kolba xasaba dunuubihim iyo taa ay tahay haddana iyagu markaa hore horta waa la cadaabi cadaabkii sababta ay u ahayd dunuubtii ay geyseen way dhadhamin waanay guban dee waxaa laga soo reebayaa gubashada waa acdaa sujuud saynu soo marnay ama mawaadica sujuud lafdiga xadiidku ahaa intaasaa laga soo reebi laakiin maxaa meesha jira marka ay gubtaan intii ilaahay ugu talagalay uu dee uu waxa weeyaan ku eh, cadaabo ee ay gubtaanba dhuxul ay noqdaan way dhimanayaanoo dareen dambe oy cadaabkii dareemayaan ma hadhayo macnaha way dhiman dhimasho caadiya meeshii way ku jirayaan taasna intay ku baaqi noqon ilaahun baaba og ee kollay waana soo kala horbaxayaan oo sa in waatan kii qalbigiisa diinaar in leeg laga helay dirham in laga helay mithqaala dara waa taa aynu soo marno inay e kala horhoreynayaane laakiin marka ilaahay intii isagu uu iraadeeyey u qadaray in dee cadaabkoodii ay cadaabnaadaan way dhimanayaanoo markaa dareen dambe waana kuwa gubanaye iyagoo naartii ku dhex jiraanay dareen lahayn cadaabkii aanay dareemin waayo dhimasho dhabay dhinteen waa ruux dhintay uun faamatahu mimatatan xataa ilaa kaanuu markay aadaan faxman dhuxul iyagu ay madoobaadaan way dhuxul noqdaan ayaa udina bishafaacati shafaacadii ayaa la fasaxayaa la idmayaayo dee ilaah baa idmaya oo dee shafaacadu idan la-aantiisa cidimo shafaaco qaadayso yowma idin laa tanfacu shafaacatu ila man adina lahu raxmaanu waa ciddii ilaah raxmaani u idmay waradiya lahu qowla walaa yashfacuna ilaa laman irtadaayo horta waa ciddii ilahay idankiisa horta idan la-aan rasuul iyo nebi iyo cid kale iyo malaa'ig cidnama shafaaco qaadaysa iyo mu'miniin idanka ilaahay ee ciddan loo shafaaco qaadaya waa cid kolley kelimadii tawxiidka lagaba helay oo dee matalan taas <clears throat> kolleyna anwaaco fara badan bay dee noqotaa axaadiista iyo dee aqo matalan kala duwanna waan arki doonaa axaadiista taa ku timidna waabay tawaaturtay oo marka la eego xagga duruqdeeda iyo asxaabta badan ee warisay oo kale iyo salaf iyo khalaf oo ahlu sunna ah waabay ku ijmacsan yihiine dawaa'if dee asxaab alahwa kaba mida ah ayaa anwaacaha qaarkood inkirsan kolley culimadna qaybo dhowra ayay anwaacaheeda kaba dhigaan oo kolley ta ugu dee weyn ay tahay tan inoo dambaystee xadiidka anas kuba iman doonta ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh keligii uu leeyahy cid la wadaagsanaysa aanay jirin iraaxat nnaasi min hawli mowqif waa in dadkii bal tagnida badan iyo mowqifka dhibtiisa looga raaxeeyo o la xisaabiyo waa shafaacat lcudma waa maqaam lmaxmuud taa rasuulka ilaahun baaba leh shafaacad kalena way jiraan oo cid naar mootay oo dee haddana intaanay naartii gelinba loo shafaaco qaado kuwa iyagu xawensan oo kale kuwan arki doona laga soo saaro iyagoo naar galoo shafaaco kaga soo baxa dad waxa weeyaan bilaa xisaab iyagu jannadii laguma geliyo iyadna oo shafaaco rasuulku leeyahay kuwa iyagu ahlu janniyaho shafaaco iyaga darajaadkood iyo meel aanay gaadhsiinayn lagu gaadhsiiyo rafca darajaad bal anwaaco dhowr ah ayay noqotaa culimadna ay uba qaybiyaane shafaacadii baa la idmayaa khaasatan dadka naarta ku jira shafaacadii in loo shafaaco qaado ilah baa idmaya fajiia bihim waa lala imanayaa dabaa'ira dabaa'ira waxaa iyo koox kooxo oo iyagoo dee gubtay la sido sida alaabaha iyo amticada loo sido dabaairna jamcu dabaaratin ama dibaaratin ujeedada daadka waa la fadxiyaa in la kasriyaana shay jaa-iza weeye oo waa laba luqo oo jiro aimadii ay noo soo naqliyeen asalka hore dabse camaaratin camair ama cimaaratin camaa'ir loogu jamciyo cimaara oo kale ayaa dibaaratin ama dabaaratinna dabaa'ir loogu jamciyey waana marka asalkiisa hore xagga dadka jamaacaat fi tafriqa wey waa kooxa kala dee baxbaxsan oo ama kala baahsan oo aan urursanayn ba la yidhaaho dabaa'ir macnuhuna waxa weeye iyagoo dee marsaas majmuucaadba la sido si amticadaba loo sidayna waaba dhuxul eh ayaa lasoo qaadaya laga soo saaraya markaasaa deeta waxa wey faji'a bihim dabaaira xaala kawnihim dabaaira dabaaira fabuhu waxaa lagu baahinaya lagu firdhinaya lagu saydhinaya calى anhaari اljana o de waa webiga nahr alxayaat saan soo maray uma qiila waxaana la odhanaya ya ahl اljanati ahluljanihiyow afiiduu shuba calayhim iyaguna dee waa biyihii ilaahay siiye waxyaalahaas ayaa la odhanaya ahlujanina obay kaba qeyb qaadanayaanoo kusoo shubaa la odhanayaa taas waa ma-a jannada iyo biyahaas iyo faafidu calayhim fayambutuna waa lagu shubayaa webigina waa tan lagu daadiyey fayambutuna way biqlayaano nabaat alxibati ka nabaati alxibati xibadu say u biqisho oo kale usoo baxdo xibadaasoo takuunu ahaanaysa fii xamiili sayri xibadu xadu way kasirsantahay walow yidhaahaa dee jamaceediinu alxaba un haddana ay idhaahaan laakiin ta kale ee alxaqu haddii la yidhaho mufradkiisa alxaba iyo dee xabul qamadida iyo heeda iyo hadhuurkiiyo waxyaalahaatooda de waa tanfaridoodiiba iyada alxaba ama mufradku xabatu noqon jamacuna alxabu uu noqon oo ta'diun baa la goyntani waa alxibatu ah waa waxyaalaha aan aqwaad ahayn busuurteed iyo inintoodan yaryare ee keenaysa inay meeshiis ee ay kala soo baxaan takunu fi xamiili sayri daydku daadku wuxuu sido dhexdeed waa kusaa-ada iyo waxaan daadku sido markaa dhexdeeda kuma sugnaan ee hore usoo baxayso intaan meelihii kaleba wax kaba soo bixin iyadu soo baxaysa faqaala rajulu min alqowmi nin dadkii joogay kamid aha baa wuxuu yihi kaana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam waxaad moodaa rasuulki ilaahay qad kaana bilbaadiyati inuu baadiye kuba sugnaayo dabcna rasuulki ilaahay muxuu tilmaamay sifeeyey xibadaas say usoo baxdo waa kaaba lahaa xadiidkii hore alam tarawha kayfa takhruju safraa murtawiya halkay ka kasoo baxaysayana waa sheegay wuxuu sheegay sian hore usoo maray hadday meel hara ku sugantay midabkeedu suu yahay meel cadceed iyo waxyaala hadday ku sugantayna midabkeedu suu yahay marka waa ruux dee markaa dhulkaa joogo direen magaal inay baadiyo joogo umuurahan la socdun baa sifayn karo waxaan garan karo deetuu leeyahay waxaa ad moodaa rasuulka ilaah inuu baadiye kuba sugnaa وxdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن أbي مسلمة qال سمعت abا نضرة رواayadii hore عن أbي نضرة bay hd waa tan imaka سماع ba halkan inooguba sugan سمعت abا نضرة عن أbي سعيد الخdري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل إلى qwله في xميل الصيد waa xadيiثkii hore midaba mida ilaa laga soo gaariyo xmيل صيد lakiin walam yadkur ma sheegin waayo markii hore abu masrama waxaa ka warinaya bishr mn mfadl imaka shucbat bn xajaaj baa kaba warinaya xadiiskuna waa kii un lafdiguna waa lafdigi un lakin maxaana riwaayada shucbe ku sugnayn walam yadkur ma bacda intan ahayd faqala rajul min alqowmi kaana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam qad kana bilbadiya intaas baan riwaayada shucbe dhicin xadiiskana macnihiisu waa inoo cad yahay kolley axaadiisna waxay la tahay waa umuuro inagu soo inoo socdo uno dee baabkan aan arkayno iyo baabka ka dambeeya wixii inooguba imanin baabu aakhiri ahli الnaari khuruujan aadakani baabu akhiri ahli naari ahlu naarka ka ugu dambeeya khuruujan bixid uu naar ka soo baxo de waana jannada gelitaankeediina ugu dambeynaya cidda jannada gelaysa ahlu naarkana dadka muwaxidiinta asral iimaan lagaba helay yani camal kaleba lahaan ugu dambeyn laga soo saaraya ka ugu dambeynaya bal waxa weeyaan sifadii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan ayaa imika halkan inooguba imanaya kole xadiid dheer oo aynu abu hurayre iyo abu saciidno de markii dambe waxa weeyaan laba wadaagsaday markii uu de intii yarayde uu cibaarada ay ku kala dunaayeen mooyaane de kolley iyadana waxyaala waan kuba soo aragnay kolley sifatan ah ee maka waxaa inoo iman xadiidkan waxaa warinaya waa isagu cida warinaysa arkayna bal waxaa inoo iman doona kolley dhowr xadiidna waan arki doonaa waan u dheeriyo baabka dhexdan ku joojin doonaa waanaan israacin doonaa biidn illahi tacaala lakin ka ugu dambeyn doonaa xagga gelitaanka gelitaanka janno iyo bixidda naareed xadaثna cثman بn abi shaybata وإسحاq بn ibrahim alxandaliy kilahma can jarيiri qala cثman xadaثna jarيir can mansuri can ibrahima can cabidata can cabd لlahi bn mascuud xagga sanadka kolley waa sanad horta wada reer kuufa ah waana sida adigu de jariir ibn cabdilxamid isna geliya lakin de isagaa reer rayi ahaa ama marka adabi gees kale marka laga eego waa rag wada aima ah raggan oo dhami marka muxuu leeyahay sheekhu kilaahuma can jariirin nuskadeena aniga saasaa idin taalla ii taalla de idinkana waxaa ma garan karo nusqooyinkiina kala duwan barhkood kilayhima can jariirin taalo kollayna meelo qaarkood way dhacdaayo dee daahirka icraabta haddaan eegno waxay dee keenaysaa in kilaahumaa la idhaayo la rafciyo labadooduba horaanaynu usoo aragnay jariir bay ka wada warinayaan cusman ibn abi shayba iyo isxaaq ibnu rahawey eh, laakiin nusqooyin una uu ishaarayo ayaa waxaa dhacay kilayhima taas baa dhacday kallay muqadimaadka kitaabka intaanu sharaxa bilaabin uu soo horreysiiyena masalada uu kaga sii hadlaaye haddii kilayhimaa idiin dhacday waxaan qadaraynaa un ficil aan ku nasbino oo markaa waxaaban odhanaynaa muslim baana hadalkii wata xadaثana cثman ibn abi shaybata واسحاq ibn ibrahima kilayhima acni kilayhima sidii ay mansuub u noqoto waxaan ujeedaaba dee labadooduba e can jariirin jariir bn cabdilxamid qaala cثmaan markaa cibaaray ku kala dunaayeen labadiisa sheekh cثmaan ibn abi shayba muxuu yihi xadaثana jariirun lakin isxaaq ibn ibrahim waa ka aamusay waxaaba dee markaa ixtimaal le can jariirin horena waxaan usoo sheegnay isagu gaaliba isxaq ibnu ibrahim ama isxaq ibn rawaya xadaanaa inaanu odran markuu sheekhadiisa wax kasoo naqlinayo eeakhbaranaa ayuu gaaliban xaafid ibnu xajarna meelo kala duwan buu jazmiyaa inaanu odranba eh, lakin waxaan leenahay waa gaalib un waayo kol kol dee naadiran isagoo isticmaala way dhacaysa <clears throat> an jar xadaana jariir can mansuurin mansuurku waa mansuur ibn lmuctamir can ibrahima ibraahimna waa ibraahim ibnu yaziid annakhaci can cabidata cabida laga yaaba caawa inu cusub iyo waa cabidat bnu camrin ama cabiyat bnu qays ibnu camrin asalmani cabiyat salmani ba ama ayaa la idhaahaa waa nin taabici waaweyn oo mukhdar ama waqtigii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu aleyh qabla wafaatihi bicaamayn baabuu islaamay lakiin rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh lamuu kulmin waana in asxaabtii cali bnu cali ibn abi aalib iyo de waa kuufa iyo ibn mascuud iyo laazimtiya bu ahaa bal culimadii waktigaa reer kuufana raggoodii fuqahadii iyo culimadii dee ahaa bal matalan isaga iyo shrayxulqaadi iyo dee isla m rutbadoodiibuu kuba sugnaamada nin calimo ah. kolley asaniida nasaxlisnaad marka caliya la eegayana asaniidaasba madkal buu ku leeyahay ama kuwa adigu yimaado kuba leeyahay adigu toddobaatankii hijrada labayo toddobaatan saddexiyo todobaatan haddana toddobaatankii kaba horreynba ayay dhimashadiisu ayd cabidatu salmani cayntu markaa way kasrisan tahay cubayda maahay waa cabidata can ibni cabdillahi bn mascuudin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi inii la aclamu akhira ahli الnaari khuruuja minha wa akhira ahli اljannati dukula aljanata inii anigu la aclamu waxaan ogahay e waa waxyi baa ugu yimi ilaah baa ogeysiiyey subxaanahu watacaala waxyigii baa ugu yimi e akhira waxaan garanayaa akhira ahli naar ahlu naarka ka ugu dambeeya khuruujan bixid minhaa naarta uu kaba baxo wa akhira ahli janna kolli talaazum baa kaba dhaxaynaya oo dee kol hadduu jannada ehlunaar wixii u dambeeye soo baxay yahay xagga gelitaanka jannadana kii ugu dambeeyuu noqonaya wa akhir ahliljannati dukuulana aljanna marka muxuu yihi rasuulka rajulun huwa kaasi rajulun nin weeye yakruju soo baxaya min annaari naarta xabwan gurguurad kaga soo baxaya xab waa waxaan idhaahno taas buu noqon riwaayadka qaarkoodna zaxfan baa dhacay ee waxaa dhici karta labada xaalaba inuu kolla dee gurguuranayo kolna dabada ku siqayo zaxfina waa daba ku siq xabwina waa gurguuradkaas le xabwan fayaqul lahu tabaaraka watacaala lah ilah baa wuxuu ku odhanayaa naartii haddaba u ka soo baxay jannadii waa markaa de ayuu la gelinayaa idhab tag oo fadkul ljannata jannada gal fayaatiha waa imanayaa ninkaasi fa yukhayalu ilayhi waxaa looga dhigayaa la moodsiinaya oo dee u qaadanaya annaha mala inaanay meelba ka banaanayn inay waaba kii ugu dambeeyey dadkii macaa iska daa kuwii marka hore janno galay ahlunaarkii oo dee aad iyo aada uba badnaa iyaguna gale jannadii markaasa waxay la noqonaysaa inaan meel u banaani jirin ay buuxdo fayarjicu laamaya fayaqul yaa rabbi rabbigayo wajadta mala waxaan helay iyadoo buuxda way buuxdaaba meeliba igama banaana fayqul اllahu tabaaraka watacaala lah idhab fadkul اljana qaala rasuulku wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh fayaatiha fayukayalu ilayhi anaha mal'a si oo kale fayarjicu fayaqulu ya rabbi wajadtaha mal'a fayaqul اllahu lahu idhab fadkul اljana faina laka waxaa kuu sugnaaday misla dunya de waa jannada carduha asamaawaat wاlard taas ilahay baaba yidhi addunyadii in leeg iyo casharata amhaaliha weliba maha addunyadii un ma odhanayno in say barhkood waa addunyadii qiimaheedii leeg tahay wax yar taaka in la dhigo jannadii adduunyadoo dhami ma goynayso taas kale siuu rasuulku walahaa salawaat wasalaamu caleyh axadkin dee qaansadiisa qadarkeed ama sawdkiisa qadarkii oo jannada ah ayaa khayru min addunya wamaa fiiha markaa iyada taas xaggii qiimo maaha waa sacadiiba waaba dee taas adduunyadii wax leeg iyo casharata amhaaliha baad leedahayba tobankeed oo kale aw ina laka casharata amhaal addunya waa adduunyada amhaasheed oo tobana ayaa kuu sugnaaday ninkii isagu lahaa malaa meel aad lugaha saartaaba janno kama banaana ayaa dee uu yaabaya waa wareeraya qaala fayaqul rasuulka ilah ba u fayaqul wuxuu odhan waa dahshadan dee su islahaa iyo arrintan kale ilaahay uu kuma yidhi ataskharu biya aw atadxaku biya wa anta almaliku ilahow miyaad igu dheeldheelaysaa ama se miyaad igu qoslaysaa dee ruuxa ruux ku qoslayna waa dheeldheelun isagu marka waa isla macnau shaki min araawey miyaad igu dheeldheelaysaa kolayna in taskharu bi iyo ataskharu mini ficilka sakira minhu iyo sakira bihi labaduba luqada waaba saxiix walow qur'aanka ta ku sugani ay tahay iyadoo min waa luqada qur'aanka inoogu sugan oo yaskharuuna minhum oo kale iyo sakir allahu minhum iyo dee minta eh, lakin labaduba dee b iyo b iyo min labaduba waa sax b iyo min aw atadxaku bi wa anta lmelik adigoo ilaahay boqorkaa de waa isaga dahshadii de waa isagoo u qaadanba waayey isagoo islaha malaa meel aada lugaha dhigtaba kama helaysid ayaa markii dee ay noqotay adduunyadii iyo tobankeed baad leedahay ayuu war malaa dahshay kuba dhacday sidakii de markii faraxi kaba batay rasuulka ilaahi noogaba waramay is yidhi waxa weya yidhi allahuma anta cabdi wa ana rabuk ka yidhi oo kale waa dahshadii ka asiibta oo kale qaala wuxu uhi markaa saxaabigii xadiidka warinaya waa ina mascuud laqad ra'aytu rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan arkay daxika isagoo qoslay waa arrintan xataa badat nawaajidu waa dee si aan uba badnayn qosolkiisa ilaa nawaajidiisii ay muuqdeen halkan imaam nawowi raximah llahu taعala jamaahiir اculamaa oo uu ka magacaabayna saclabiya dee jamaahiir اculamaa min ahli luga waqariib xadiid qolooyinkii luqawiyiinta qolooyinka xadiidka qariibkiisii ayaa wuxuu ihi nawaajida halkan waxay ku fasireen alanyab waa miciyaha oo ujeedadu marka la idhaaho rasuulka ilaahay baa qoslay ilaahay micihiisa ka muuqdeen oo dee rasuulka ilaahay siaan shamaailka kusoo maray kana jullu daxiki tabasum qosalkiisa waxa ugu badnaa inuu ilkaha caddeeyo uun qosal badan uu ku xil dheeraado oo ay ilkihiisa damba muuqdaan taas qaaliban isaga qosolkiisu may ahayn markaa tan bay ugu fasireen oo halkan nawaajida in loo jeedo adyaabta bal taas weeye waxaa kaluu soo naqliyay waqiila almuraadu binawaajid huna adawaaxik wuxu waxaa kaloo la yihi nawaajida halkan waxaa loo jeedaa adawaaxik dawaaxikna waa jamcu daaxikatinoo gawsaskan hore ee miciyaa ku xiga ayaa dawaaxik la ydhaha ujeedada marka la qoslayay muuqdaan kuwaas baa dawaaxik la ydhaha inta ka dambaysa abraas baa la ydhaahaa bal taas eh, waxa weeyaan dawaaxigtu waa gawsaskan gawsaraadadan dee iyagu ci miciya kusoo xiga ee marka la qosliyo kuwaas bay dawaaxigtu tahay markaasa muxuu uhi waqiila almuraadu biha aladras macnaa dawaaxigtuna waa adraasti une lakin iyagaa magac gaaray yeesheen aladrasna waa gawsainta kale de waxaa kaloo dee luqada iskaba mashhuura in nawaajibda la idhaha gawstabeedyada waa kuwa ay kaba cabiraan luqada carabeed adras lxulm ama adras lcaqli oo kale waa dee gawsaha caqliga ka cabiraan ama dee ujeedada ruuxu maruu qaangaadhu weynaaday ayay gawsahaasi usoo baxaan oo deeta yidhaahdaan darasulcaqli ama adarasulxulm kuwaasna bal markaa taasna dee waxba ishkaal meeshii ma imanayo walow rasuulka ilaahay qosolkiisa u badnaa tabasumka u badnaa haddana waa xaalo aad iyo aad dee waxa weya nu gariibana arrinkan hadalkan ama nin kasoo fuliya waxyaalahan oo dhamiyo awqaadda qaarkeed iyo waktiyo kala duwana rasuulka ilaahay de umuuro sidan khaasatan umuur aakhira iyo daxika de bal matalan uu kuba xeel dheeraaday ila inoo haddaan kuba fasirno xataa gawsihii kalena wax ishkaali maba jiro waxaana uu imaam nawi halkan leeyahay waxaa meesha inooguba sugan dee umuuraha kale in ahlunaarkii naar laga soo saariyo waa taas waana kii ugu dambeeyey waana taa waxyaalahan axaadiisan ka faa'idaysana kii hore aan kusoo horreysiinay wuxuu leeyahay daxiku bal inuu banaan yahay oo dee aanu karaahe ahayn fي bacd اmawaadico waxa ruuxa muruadiisa jebinaya bacdma daxiga madmuumka waa ka ruuxa caado u noqda badsado taasoo kale ee dee xadiisnaa kuba yimi badsanina qalbigu engejiyaaba lakiin wixii dee munaasabaad iyo marmar dhaca xaddii muctaadka ahaydna ruuxu aanu laba dhaafin muruana ma burinayaan ee rasuulka ilaahayna meelo kala duwan kaba sugnaatay qaale wuxu raawiga xadiidka warinaya fakana yuqaalu waxaa la odhanayay daka adnaa ahli اjanati manzilatan xadiis bay nooguba imantaasiye waxaa la odhanaya bu ahlu jannaaka ugu manzilo hooseeya kaa weeye oo dee kala hadduu kii ugu dambeeye janno galaba yahay dadkii ka horreeyay way ka manzilo weeyi way ka sareeyaan xaggaas isagu isagaaba ugu martabo hooseeya ahlu jannaha cibaaradan fakana yuqaaludan ibrahim nakaci ayaa leh walow aanay kitaabkeena inoogu sugnayn sharaxyada kitaabkana ama sharaxana aanay inoogu sugnayn lakiin ibnu xibaan صaxiixiisa ayay cibaaradani dhacday qaala ibrahimu ibrahim baa waxa weeyaan yihi ayaa saas صaxiixa ibnu xibaan dhacday xadiidkan markuu warinayo bal taas baa leh lakiin se in maqaaladan ah daka adna ahli ljana manzila way inoo soo socotaa ahlujana xadiid baaba marfuuca inooguma soo socotaa taas وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb lfd abi qrayb qala xadثna abu معaaوiyة عن الأعمشh عن إbrahيم عن عبيدة عن cabd اللahi qال أنه qاl qala رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم إنii anigu la acriف waan garanaya آkhira أhli الnaari خروجا min الnaari rajul nin weeye ykruج minha naarta kasoo baxaya زaxفan dabada isagoo usiqaya kaga soo baxaya fayuqaalu lahu waxa lagu odhan indaliq de waana isagoo hadda gubad oo taasoo maha inuu caadi yahay kolley marka dambe waa taa aynu soo maray qolooyinka in biyaha nolosha lagu shubayo caadi noqonayaani waa dee ruuxii oo guban oo laakiin markaas malaa ixsaaskiisa iyo dareenkii iyo la siiyey fa yuqaalu lahu markaa uu soo baxay dee caadi biyihii inta lagu shubo uu hagaag u noolaado uu caadi noqdo indaliq tagoo fadkhul ljanata jannada gal qaala fayadhabu fayadkhulu janata fayajidu wuxuu helayaa annaasa dadkii oo qad akhaduu qaatay almanaazila waa mara dee manaazishii laga wada dego ninkasta qusuurtiisi iyo guryihiisi iyo wixii uu qaatay oo uu degay fayuqaalu lahu waxaa lagu odhanaya atadkuru ma xusuusanaysaa azamana waqtigii aladi kunta fihi zamankii aad dee kuba sugnayd adduunyaya waxyaalaha ma xusuusantao ma xusuusanaysaa fayaqulu nacam habuu odhan fayaqo iyo dee adduunyadii iyo waxyaalaha markaa wey waa zamankaad addunya adduunyadiiy waxaa ma xusuusan tahay habuu odhanaya fayuqaalu lahu tamana bal ididiilo wuxun qabso ku tamani fayatamanaa fayuqaalu lahu waxa lagu odhan laka ladii tamanayta waxaa kuu sugnaaday wixii aad ku tamaniday waad leedahay washara wacasharatu adcaafi اdunya addunyada am waa jamcu dicfin amhaashu bay laba mid tahay dicfiya mithal waa islaba mid amhaash addunyadii tobankeed oo leh iyadna waa wixi aad ku tamanid iyo addunyadii tobanana waa ay kuu sugnaatay <clears throat> qaala fayaqulu wuxuu odhan ataskaru bi anta lmeliku dee wuu uqaadan waaya ilahow dee isaga malaa aqal yaroo la siiye meel yar uu dego oo naciimkaa jannada ayaaba dee isaga hamigiisi intaasaaba kuwa isla haddaad hesho mayaad igu dheeleelaysaa wa anta lmeliku qaala wuxu uhi faqad ra'aytu rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam daxika xataa badat nawaajidu xadiidka waa kaan soo maray وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna cفan بن مسلم qال xadثna حmad بن سلمة qال xadثna haaبt عan أنس عن بن مسعوudi laba صحaabi baa xadiidka inoogu wada sugan oo أنس iyo iبن مسعوud أنس iبن مسعوud buu maanta ka warinaya أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qاaل آkhiru man ydkل الجنة رajuل nin weeye fahuwa isagu ymشhi waa soconaya maraة mar وayakbu maraة de mala axwaal kala duwan weeye ama dee akhiru kan akhirku maaha shaksi keliya ee waa nooc iyo ajnaasba weeyaan oo isku waqtiya lagama soo saari doono waana suurtagalkan inaan kuba fasiri karno dadka iyagu jidka maraya siraad waataynu soo marray naar korkeed weeye waa lagu soo arooraya bal dee xadiidkan daahirkiisna ooba taasoo kolna waa soconaya camalkiisii baa la gaabiyey kolna waa dhacaya naartiibaa kolkol halowgeedii iyo ololkeedii leefayaa oo isagii dee ay dee taabanaysa asiibaysa ugu dambayna waa ka badbaadayaayo markaa hadalkiisu in deeta aan kuma fasirnaano kan oo xagga ay noqoto qolooyinka maraya siraad maraya kii ugu dambeeyey inuu noqdona waaba ixtimaal kale oo markaa tan akirma fahuwa yamshi maratan wayakbu wejigu u dhacaya marata marna wato marna waa kacaya marna waa dee kufayaabo oo taas watasfacuhu waxa leefaysa waa halowgeedii ama alowkeedi iyo waxyaalahaas oo dee wejigiisii intay asiibto madoobeynaysa oo atar ku reebaysa annaaru maratan mar faidaa maa jaawazaha markuu dhaafuu arkay inuu ka tallaabay ayuu irtafata ilayha xaggeedu da-aya wuxuu odhanaya tabaaraka aladii najani minka ilaah baa waxaan weynaaday oo waxa weeyaan iga kaa badbaadiyey aniga badbaadiyey adiga iga kaa badbaadiyey ilaahaasaa ee isagu weynaaday weeyaan oo dee markaas eh, khayrkiisa iyo markaa dee batayba wuxuu odhanayaana laqad acdaanii wallahi waan ku dhaartee laqad acdaanii wuu isiiyey allahu ilaahay shay-an waxbuu isiiyey ma acdaahu aanu siin axadan axad min alawaliina waalaakhiriin jannadii waa loogu horeeyey ummado dhan baa galay kuwa war uma hayo oo dee waxaa la siiyey iyaga ma oga janno de wuxuu ogyahay kuwii ama uu naar kaga yimi ama halkaa uu kasoo badbaaday iyo wixii ku hadhay kuwaasuu og yahay markaasuu leeya ilahay wuxuu isiiyey isagoo hadda badbaadadaas naartin ka badbaaday weli naciim iyo raaxa iyo waxaasi uma muuqdaan ilaahay wuxuu isiiyey waxaanu axad dadkii hore iyo dadkii dhammaantin ee adigu jannadii weli ma arag mana oga waxa ku sugan ee waa ciddii u ogaayo xagga dambe kuma ogaa taas buu sheegayaa faturfacu lahu isagoo xaaladiisu taa tahay ayaa waxaa loo muujinayaa loo kor yeelayaa oo loo muujinaya shajaratu geed buu meel ka arkayaa meel ayay uga muuqanaysaa meeshan mala u joogaa dee had iyo waxba laha oo kan ololkii naartee leefayeyna kasoo badbaaday un markaas geed har ayuu arkayaa fayaqul wuxuu odhanaya rabbi rabbigayow adnini ii dhawee min hadihi shajarati geedkaa ii dhawee fal astad fali astadila macnaa kalefaad iska zaa'ida weeye imaka halkan laam eh, markaasoo macnuhu wuxuu noqonayaa zaa'ida markan ka dhigno waa laamtii dee tacliilkayde liastadila bidiliha wa min maa'iha si aan u harhsaday harhkeedaas aan ay leedahayna u cabo ilaahw geedkaa ii dhowey fayaqulu ilah baa odhan allahu ilaahay caza wajal ya aadama ina aadamow lacali waxaaba laga yaabaan mudnahay in acdaytuka haddaan waxaa addoonaysa aan ku siiyo geedkaa kuu dhoweeyo ama haddii aan ku hoosgeeyo sa'altanii hayraha inaad wax kale weydiisan taas baaba laga yaaba oo ujeeddadu inay su-aashaadi halkaa ku joogsan weydo oo marka halkaa aad tagto inaad haddana su-aal kale laba timaado fayaqul wuxu odhana laa yaa rabbi rabbiga may wax kale kuma weydiisanayo wayucaahiduhu waanu ilaahay buu kula cahditamayaayo wuxuu dee ballan adag buu qaadaya anlaa yas'alahu hayraha waxaa mooyaan geedkaa in loo dhaweeyo mooyaane oo u harsado mooyaan biyaheeda acaba mooyaane wax kaleba inaanu weydiisan warabuhu rabbigii yacdirhu ilaahay u garaabayaa hadduu su-aal dambe la yimaado waa loo cudur daaraya ee wuxuu arkaya og yahay ilaahay subxaana watacaala inaanu intaa ku joogsanahay su-aal kale uu la iman ilaa u janno ka gelayo kulma su-aal kaleba uu lama iman arrintana dee markuu arko wax ka uu ku sugnaa wax kasii fiicanna ma adkaysan karayo oo arrinkaasaa ah rabbi ugu cudur daarayaa oo dee su-aashiisa labaad ilahay waa u garaabaya hadduu laba yimaado leannahu isagu yaraa wuxuu arkayaa waa ninku ma wax laa sabr sabr iyo adkaysi lahu isaga waxa weeyaan aan usugnaan iyo adkaysiu ka adkaysto alayhi alayhi macnaa dee waa nacaymkii u arkaye manaa can baan kaba dhigaynaa laa sabra lahu alayhi ay canhu wax dee aanu ka adkaysan karahayn ayaa umuuqanayo markaa dee geedka o kii horaba kasii qurux badan kasii hadh weyn oo ka qiimo badani u muuqdo ayaa waxa meeshii uu arkaya waxaanu ka adkeysan karayn oo markaasu su-aal daba la imanaya dee markaa ilaahayna waa dee og yahayba dee waa dadka kolba miduu muujinayo siduu su-aashaa la yimaade siduu su-aal la yimaade ilahu jannada kaba geliya oo halkii loo sii waday fayuniihi minha ilah baa usoo dhaweynaya fayastadilu bidili harkeedii buu harsan wayashrabu min maa'iha uma turfacu lahu shajaratun haddana waxaa loo muujinaya geed hiya axsanu min alulaa tii horeba ka qurux badan fayaqulu ay rabbi aninii min hadihi tan ii dhawe liashraba min maiha eewaatan halkan facdi lama socoto marka qolooyinkii dee kaba dhigay inay taas laamtaa hore laamulmri lagaba dhigo ficilkana la jazmiyo kolley tawjiihoodaasi de waaba kan ma aha dee wax munaasiban lastadila liashraba min maiha waastadila bidilha sian harkeeduna uharsado la asaluka hayraha wax kale kuma weydiisanayo fayaqulu ya bna aadam alam tucaahidni miyaad igu ballan qaadin bood igula ballamin anlaa tas'alanii hayra wax kale inaad su-aashaadii hore waxa aan ahayn aanad weydiisan fa yaquul wuxuu odhan oo ilaah baa wuxuu ku odhanaya lacalii in adnaytuka minha tas'alunii hayra ma waxaa laga yaabaaba in haddaan kuu dhaweeyo aad wax kale ad haddana dalabtid fayucaahiduhu wuxuu kula ballamaya ilaahay uu ballan qaadaya anlaa yasalahu hayra anlaa yas'alahu hayraha warabuhu yacdiruhu ama yacdur لأnnahu yara maa laa sabra lahu عalayhi waa cibaaraadkii aan soo laqbaynay un fayudnihi minha waa u dhaweynaya fayastadilu bidilaha tiina markuu gaadho ayuu harhkeedii harsan wayashrabu min maa'iha uma turfacu lahu shajaratu cinda baabi اljanna waa geed kaloo kii kaba sii qiimo badan weliba albaabkii jannada kuba sugan baa loo muujinaya haddana iyo axsanu min aluulayeyni labadii hore kasii fiican aluulayeyni waa musana ula weeye ulayeyn oo dee musana ulana waa mud muanasu awal bay muanaskiisa noqonaysaa fayaqulu ay rabbi rabbigayow adninii min hadi ii dhawee geedkan liastadila bidilaha waashraba min ma'iha laa asaluka gayraha fayaqul ya bna aadam alam tucaahidnii an laa tas'alanii gayraha qaala bala ya rabbi haadihi ay acdinii haadihi tan isi taasun ii yeel laa asaluka gayraha wax kale kuma weydiisanaye warabbuhu yacdiruhu liannahu yara ma laa sabra lahu calayha halkii horena calayhi makana calayha macnaa ma nicmo ayuu arkayaa laa sabra adkaysi iyo sabir lahu isaga bacda dee uyadii waxa aanu usugnaanin sabir iyo adkaysi uu ka adkaysta calayha ay canha iyada waxaan nicmo ah raaxo ah barwaaqo aanu ka adkaysan karayn buu arkayaa fayunihi minha ilaahay baa sii u dhaweyn oo faida adnaahu minha markuu geedkii kale uu yimaado ayuu fayasmacu aswaata ahljana waaba meel la degan yahay marka keligii buu dhulka ahaa meel cido ayuu joogay ahlu janna ayuu hadalladoodii maqlaya fayaqul ay rabbi rabbiga adkhilnaa jannada igeli fayaqul ya bna aadam ma yasrin minka maxaa xaggaaga iga goynaya su-aashaada maxaa iga reebaya in aadamo su-aashaadan badan waxa iga goynaya ee iga reebaya muxuu yahay ee su-aashaadan igaga hadhaysa ayurdika maku raali gelin an ucdiyaka dunya wamilaha macaha qaala ya rabbi atastahziu mini isagu kolba geed baabu dalbaya inuu halkeeda tago adduunye iyo wax lamida oo leeg atstahziu mini waanta rab اlcaalamiin fadaxika bnu mascuudin baa qosay markuu xadiidkan sheego faqaala alaa tas'aluuni nimankii asxaabtiisa ama xertiisiibuu ku yihi miyaydaan iweydiineyn mima adxaku waxaan la qoslay waayo markaasuu qoslay ibnu mascuud faqaaluu mima tadxaku qaala hakada daxika rasuul llahi salى الlahu alيه waslam rasuulka ilahina waa qoslay faqaaluu mima tadxaku ya rasuul الlahi qaala min daxiki rabi اlcaalamiin oona sifa isaga sifaatkiisa kamida kayfiyadeedna aynaan garanahayn lakin dee waxay axaadiis kala duwan ugaba timi xiina qaala markuu yihi atastahziu mini waanta rab اlcaalamiin fayaqulu inii laa astahziu minka ilahay wuxuu yihi kuguma dheeldheelayuu ku odhanaya walakinii calaa ma ashaau qadir adduunyada iyo wax leeg iyo tobankeed awood baan uleeyahay waan karaya waxaan doono waan karaya kolley axaadiisu way noo socotaa weli waana dee macnihiisuna way noo cadiyaan filayaan baabu ana ahli ljanati manzilata fiiha wuxuu baabaysan yahay ahlujannaka ugu hooseeya ugu yar xagga manzilo jannada dhexdeeda oo bal waxa weeye kolley waana taa aynu xadiidba kuba soo aragnay lakin axaadiis kaloo ziyaadun ba inoo soo socota iyadoo in hadalkii hore waa taa daahirkiisu saasaa la odhanayay un baaba inoogu sugan kana yuqaal on yihi ibrahim ibnu qaci oo taabiciyaa lahaaye bal iyadoo dee marfuuca ayaan arki doonaaba xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna yaحya بn abi bukayri qala xadaثna زahيr بn mحamedi عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عyاaش عن أبي سعيد الخdري bal نعماnkaasi waa taaبعي aabه أبو عyاaشna isaga kama warinaya lakin abi waa صحاaبي أنصاar ah عن أبي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل إن أدنى أهل الجنة أهلجنaha ka ugu yar ugu hoo yar ugu hooseeya منزلة xag منزilo rajul nin weeye sarف الlah wجهu ilaahay wejigiisii uga leexiyey can الnaari naar qibل الجنة waa kii uguba dambeeyey markii hore xagga naarta markii laga soo saaro ujeedaysana xadiidkii abu hurayre kuma soo maray markii dambena ilaah baa wejigiisii naarta u jeedu lahaa waa gubay waa i sameeyey ayuu xagga kale ugu jeediyo xaggii jannadaa loo jeediyeyba wamasala lahu uu suureeyey oo macnaa uu tusay way u muuqatay sa xadiidkama shajarata geed daata dileen had leh faqaala ay rabbi rabbigayow qadibnii ilaa hadihi shajarati ilaahu geedka xaggeeda ii horamari mari ii dhoweed akunu waxaan ahaan fii dili harkeeda wana harsan wasaaqa alxadiida xadiidkii makaan kaba soo baxnay ayuu kaxeeyey binaxwi xadiidi ibni mascuudna xadiidkan abu saciid alqudri baa warinaya lakiin xadiidkii ibni mascuud oo kale makaan kaba soo baxnay wax lamid ah xaggii macnaha la wadaagsanaya walam yadkur ma sheegin fayaqulu ya bna aadama ma yasrinii minka ilaa akhiri xadiid intaa iyo intii ka dambeysay maba sheegin wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey wayadakirhu llahu ilaahay baa xusuusinaya markaa uu wax ku tamaniyayo salkadaa salkadaa waxa ay weydiisa waxa ay weydiisa odhanaya faida nqadacat bilamaniya wax alla wixii uu weydiisanayo ilaahay wixii uu xusuusay wixii la xusuusiyey umuurahaasi markay go-aanay joogsadaan ee wax dambe oo uu markaa ku tamaniyi karaaba aanay jirin ayuu qaala allahu ilaahay odhanaya huwa laka malakii baana adduunyo gaadi marka huwa laka waxaa adi ku tamanida adiga kuu sugnaadiya wacasharatu amhaalihi qaala uma yadkulu baytahu aqalkiisii janno ayuu geli fayadkulu fatadkulu caleyhi waxaa usoo gelaysa zawjatahu labadiisii dumar ahayd waana luqo jirta uun faseexo ah yaani luqada badan ba ahaanin luqada badan qur-aankana taas mooye tani kumay iman waxa weeye in aan marka la sheegayo dumarkana aan ta lala xidhiidhine zawjun la yidhaaho uun dee raggana zawjun laakiin zawjatun oo haweeneyda la yidhaaho waaba tan oo xadiidka inooguba timi ashcaarta carabeed qaarkoodna way kuba timi waliba dadkii dee fusaxada ahaa ee shucaradii hore way kuba timi eh, lakiin waa laga badan yihina waa luqa jirta laxni ma aha waa tan xadiidka bay noogaba sugan wain aladii yascى liyufsida zawjati kasaacin ilaa usti shara yastabiluha farasdaqba ayaaba lahaaba laakiin qur'aanka oo kale azwaaj iyo uskun anta wazawjuka aljana iyo dee markaa laftiga zawj unbaa qur-aanka ku yimi min axurulcayn labadii dumar ahaa ee zawjadiisii xagga xurulcayn baa uba imanayo fataqulaani waxay odhan alxamdu lilahi aladii axyaaka lana ilaah baa mahad leh axyaaka ku nooleeye lana anigee naarti kaa soo saaray annaga noo kaa soo saaray wa axyaana laka adig annagana nooleeye adiga daraadaayo dee isagay aswaajtiisii yihiin be qaala fayaqulu isagii baa wuxuu odhanaya ma ucdiya axadu mila ma ucditu lama siin axadna wixii aniga laysiiye oo kale dee ruux kastaaba waa naciimkiisu waa naciimka aan dhamaadka lahayn aan la xisaabin karahayn isma laha cid baa kaa mudan de bal markaa walow tafaadul badani uu jiro xadana xadaثna سacيid بن cmr الأشcثiy qala xadaثna سfyaan بن cuyaynaةa can mdrفin mdrف ibn طrيf baa la yidhaahaa wbn abjar abjarkana cabdilmaliki adigu abjarku waa meel dambaabu gelaya cabdilmalik ibn saciid oo de adigu malaa abjarku malaa awogiisa labaadya buu noqonaya ninka cabdilmalik waa magaciisa la yidhaha haddaba can shacbiya labada muarif ibnu iyo ibnu abjar baa shacbi bay ka wada wariyeen qaala markaa shacbi wuxuu yihi camir ibnu sharaxiil samictu lmugiirata bna shucbata mugiirat bna shucbaan maqlay riwaayatan in sha allahu insha allahu riwaayaadka dambe ayadoona imaka halkan tabarukun weeye shaki hadduu yahayna riwaayad kale oon shaki lahayn baa inoogu soo socda waa isagoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba warinaya bal laftiga aan kusoo laabnay وxadثna بن abي cmر qال xadثna سfyاn qال xadثna mdرف بن ضrيف وcabdالملك بن سعيidi waa ninkii aan lahayn iبن أbjar ba maanta cabdالملك بن سعيid weeye bal سacيidkani ayaa awowgiiba أbjarka uu noqonaya samca labadooduba waxay maqleen الشhacbiya waa mdرف بن ضrيف iyo cabdالملك بن سعيid يخبir xaal uu shacbi kaba waramaya عن المغيرة بن شhuعبةa qaala isagoo yihi مغيرة بن شhuعبة qaala wuxuu yihi markaa shacbi shacbi baa hadalkii watee ine uu ka warramaya mugiire samictuhu mugiiraan maqlay cala lmimbari isagoo mimber ku taagan oo dee waktiyeedii mucaawiye iyo waali buu kaba ahaa kuufa iyo isagoo mimberkii kuba taagan yarfacuhu una kor yeelaya xadiidka soo socda ilaa rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam qaala waxaa kaloo uu yihi markaas muslim baa leh waxadaanii bishr bn اlxakami bal maala taas qaala markaa bishr wlafdu lahu qala xadaثna سfyaan بن عuyaynata qala xadaثna mdرف وبن أbjara samca شhacbiya yaqul samictu المغيرaةa بna شhucbata yخbir bih الnaasa isagoo xadiidkan soo socda ugu waramaya calى mimbri mimber korkii marka qaala سfyaanu rafacahu axaduma mdرف iyo iبn abjar bid ahaan baa xadiidka marfuuc kaba dhigay urah waxaanan filayaa oon umalaynaya iبn abjara inuu in abjar ahaa qaala bal xadiidku waa inoo socon waana aad bu usahlay o dee kollay axaadiistii horeynu soo marro la macnayey xagga sanadka ayuunbaa in yar waxaa dhacay un horta ikhtilaaf xadiidka rafcigiis inuu marfuucnimo iyo mawquufnimo kollayna mawquufnimo waxa uu ruux ijtihaad ku iman kara maaha ee ruux ama un tawqiif u wax ku iman karo weeyo saxaabi haddii aanu dadkii kutubta hore yaqaanay ama ahlu kitaab wax ka qaatay ahayn oo umuurahan uu kaba warramana xagga xukumka ay marfuuc tahay laakiin marfuucnimo ay barhkood ku wariyeen iyo riwaayadan uu ishaaray oo bal barhkood aanu waqfiyey eh, laakiin say dee muslim bay makasan uu soo saaray tirmidiyana ay yidhaaheen raajixa un xadiidku waa xadiid marfuuca muqira wuxuu ka warinaya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh rasuulka ilaahay baana nebi muuse wuxuu rabbigii weydiistay oo u weydiiyey ama weydiistay inoogala soo warramayo haddii al ilaah noo sheegi doono taasi iyadu waa mid arrintan kale ee ah yarfacuhu ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam xataa haddaanu marka taabicigii ama uu saxaabigii la joogo lagu gaabsado un yarfacuhu ilaa rasuulillaahi la odhan ama laba yidhaaho yarwiihi isagoo dee rasuulillaahi aan la odhan saxaabiga marka la joogo ama cibaarada hore inoo taala riwaayatan macnaa waa yarwi riwaayatan eh. riwaayatan keliya la idhaha iyadoo la sheeginna taas oo kale ama waxa weeyaan rafacahu oo kale inahaas oo dhami waxaa lamid a yablugu bihi oo kale iyo yanmihi waa alfaado markaa kol axaadiid kala duwan kuba timaada صaxaabiga marka lasoo gaadhana halkii qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam la odhan lahaa ama samictu ayay halkeeday timaadaa umuurahaas oo dhanna waxa weeya sida dee kutubta musalaxa inooguma sugan kuwii aan halkan ku dhiganayna barhkooda ay kuba sugnaa intooda roon roon waa xadiid marfuuca un oo xagga xukumka marfuuc bay ka tahay waqawluhum yarfacuhu markaas waqawluhum yarfacuhu yablugu bi riwaayatan yanmihi rafcun fantabih wey oo qowlkooda ay odhanayeen yarfacuhu yablugu yablugu bihi yanmihi riwaayatan intuba waa wada marfuuc xukum taasoo waxay la mid yihin iyadoo yihi qaala rasuul lahi salى الlahu alيه wasalam bal markaa waa kuwan umuurahan imaka caawa halkan aan kuwa kuba aragno kuwa kalena kitaabka insha allah way kuba imanayaan marka muxuu rasuulku yihi sa'ala muusa nebi muuse ayaa wuxuu weydiistay rabbahu rabbigii oo nebi muuse ayaa rabbigii oo wuxuu yihi ma adnaa ahli ljannati manzilatan macnaa ma adnaa bal aan wax kale iskaba raacsade ma sifato ama ma xaalo maxaa sifada ay tahay adnaa ahliljannati ahlujannaadka ugu hooseeya manzilatan xagga manzilo sifadiisa iyo xaaladiisu ilaahaba maxay tahay waxa uu mudan iyo maqaamkiisu muxuu yahay qaala markaas ilaah baa deeta wuxuu ugu jawaabiyey nebi muuse huwa rajulu <clears throat> waxa weeye waa nin markaasoo de yaji-u bacda waa dee jawaabtii nebi muuse helay rabbigii u weydiiyey walow dee imaka lafdigu dee waa warramintaankii rasuulka ilaahay uu kaba warramayo ay tahay huwa rajulu yaji-u weeye bacda ma udkhila intii la geliyey dabadeed ahluljannati ahlu jannaha aljanata intii ahlu jannau jannada ay galeen dabadeed ruux la gelinayo naar laga soo saarayo fayuqaalu lahu waxaa lagu odhan ilaa xaggii baa lagaba odhan udkul iljanata fayaqulu ay rabbi kayfa see baan u gelayaa janno maxaa halkeen dee ka degayaa maxaan dee halkee maxaa igaba horeeya walxal qad nazala ay degeen annaasu dadku manaasilahum guryahoodii oo akhaduu ay qaateen akhadaatihim waa amkinadoodii un akhada macnaa waa meelihii ay iyagu qaadanayeene wixii iyaga ay heleen ay qaateen ee ilaahay kuba karaameynaya ay qaateenba khidaatimna barhkood kuba damdiyey adugu oo markaa dee manaasishoodii iyo karaamadoodii adugu ay qaateen se baan markaa u gelayaaba halkeen dee maxaa iga horeeya maxaan heli meelba igama banaana wey sida markaa hore aynu ka lahaa way buuxdaay oo kale fa yuqaalu lahu atarda ma raali an yakuna laka inuu kuu sugnaado mitlu mulki malikin waa nin boqora wixii dee isagu uu lahaaye boqortooyadiisii mulkigiisii wax laba mida ah, oo min muluki dunya boqoradii adduunyo in dee mulkigiisii oo kale inaad yeelato taasi ma ku raali gelinaysaa fayaqul wuxuu odhanayaa raditu rabbi fayaqulu ilaah baa wuxuu odhan laka dalika mil mulki maliki min muluki dunya baa kuu sugnaaday wamiluhu wamiluhu wamiluhu wamiluhu iyo wax lamida wax lamida wax lamida wax laba mida fayuqaalu fi lkhamisati faqaala fi lkhamisati wuxuu odhanayaa raditu rabbi fayaqulu ilaah baa wuxuu odhan hada laka kaasa adiga kuu sugnaaday iyo wacasharatu amhaalihi tobankii ayaa kuga sugnaaday kolle axaadiisuna waa axaadiis isla wada baab keliya kuwa iyada dee addunye iyo casharatu adcaafiha ama asharat iyo casharatu amhaaliha iyada macnahooda wuu cadaaba kolley kana bal markaa boqoradaas qaarkood waxaaba dhici karta waktiyadii muslimiintu ay aad dee dowladda islaamku midda keliya ahayde ay bal matalan laga yaabo xuduuda sin ilaa bal matalan portugal qaybo kaba mid iyo spain oo dhan ilaa xuduuda faransa ay bal matalan ama januubka faranse ay joogtay oo kale iyo jazaairtan siqliya waxyaalahaas talyaaniga oo kale waxay ahayd de waxa la arkaaba adduunyada inteedii badnaydba ama kala barin ay haysatay oo waana waisu odhanayo marka ruuxii boqorkii boqorada adduunyo kaba midi kolkol baaba mulkigiisu uu aada u ballaarhnaanaya saa dee islaamkaba soo martay marka kaas kale marka mulkigiisii uu yaraan shan goor la laban waxaa la arkay inuu adduunyadiiba noqdo adduunyadii wixii oo dhan markaan wax caam yeelaya noqdo haddana ka marka la yidhaha laka casharatu amhaali waxay la noqonaysaa un kuwii horeynu soo marnay adduunye iyo casharatu amhaaliha bay markaa jaanibka kala mid noqonaysaa waa axaadiis dee adigu macno keliya inoo wada tilmaamaysa waxay noogu wada sugan karaamada badan dee sacada jannada horta jannata cardaha asamaawaati waalarda fadliga ilaahay subxaana watacaala oo dadkii dembiga badan badan badan la yimi keena dee aan camal saasoo khayr oy la yimaadeen un iimaan kaa dhaafsan ama wax yar oon la sheegi karin ayaa haddana naciimkoodi iyo wixii la siinaya taas uu noqonaya walaka waxaa kuu sugnaaday mashtaad nafsuka naftaadu waxay doonto waladad ay ku macaansato ay ku raaxaysato caynuka ishaadu fayaqulu raditu rabbi rabbigayo waan raali noqday qaala markaa nebi muuse wuxuu uhi rabbi rabbigayow faaclaahu manzilatan bal iga waran haddana ka ugu manzilo sarreeya dadka ahlu janno ah qaala ilaah baa wuxuu odhanayaa ama uu yihi oo uu nebi muuse dee waa jawaabtii nebi muuse ulaaika kuwaas ahlu janna ugu maqaam sarreeya ugu mansilo sarreeya aladiina kuweeye aradtum macnaha suna uu ku fasiraya istafaytum wakhtartum anigu aan doortay weeyaan oo qarastu waan joojiyey karaamatahum oon tallaale wey karaamatahum waa wixii iyaga lagu karaameynayay biyadi anigu gacantayda wakhatamtu calayha waanan xidhoon qariyoon xijaabayba oo dee iyadii baa si wax shaabaynta la xidhay shaabad ba lagu dhuftay wakhatamtu calayha falam tara may arag caynun il walam tasmac may maqal udunun dheg walam yakdur kuma dhicino calaa qalbi basharin bashar qalbigii macnaa ma dee cadadtu lahum weeye waxaan u diyaariyey falaa taclamu nafsu ma ukfiya lahum min qurata acyun abatan qaala wuxu uri rasuulka ilaahay wa misdaaqa xadiidka ومsتاqu arinkaa waxaa rumaynaya hadii aan dee raawi ka dambeeyaba noqon في kitaab الlahi kitaabka ilaahay waa qowlkii yii u yihi macnaa waxa u daliila kan waafaqsan shaahid kaba u ihi waa ilahay qowlkiisi falaa taclamu nafsa ma ukfiya lahu min qurata acyun waa dadkii ilaahay soo sheegay waktiyadaa dadka kale ay hurdada macaansanayaan iyagu firaashyadooda kagaba kacayay iyagoo yadcuna rabbahum khawfan wadamacan ayaa ilaahay muxuu yihi falaa taclamu nafsa ma ukfiya lahum nafy ma oga naftan nakira fi siyaaqi nafy nafyi ma oga wixii loo qariyay iyaga min qurati acyun waa kuwa dee manziladoodu sarayso xadaثna abu qurayb qala xadaثna cubayd الlahi الأshtaciy can cabdilmalik bni abjar markii hore dhaweyd cabdilmalik bn saciid abjarkana waa kan imikana awogii baa loo tiriyay bal awogiisii labaad qaala samictu shacbiya yaqulu samictu lmugiirata bna shucbata yaqulu calى lmimbari ina musa waa riwaayadii mawquufkaadi lakin waa marfuuc xadiidku ina musa calayhi الsalaam sa'l اllaha caza wajal can akhasi ahli اljanati minha xadan ahlu janaha ka ugu liita ugu matalan xagga xadiga iyo nasiibka adnaadi un bay la macno tahay waana taan ka soo baxnay wasaqa xadiiثa binaxwi xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna اlacmash can اlmacrur bn swaydi can abi darin qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم inii la aclamu waxaan ogay aakhira ahli اjanati dukulana aljanة وakhir ahli الnaari kخuruja mina rajulu waa nin kolley waa intaan leyn waxaaba dhici kartay jinsi dee rag kala duwan inay ama ay yihiin dadkani yu'taa dee axwaal kala duwan bay markaa ay marayaan oo la marinaya un yu'taa bihi lala imanayo yowma alqiyaamati waa la keenaya fa yuqaalu waxaa la odhanayaa icruduu calayhi bandhiga sigaara dunuubihi waa markaa dee malanaaru kasoo baxa dabadeed dunuubtiisa kuwoodii yaryaraa bal tusa oo u warfucu canhu kibaaraha waxaa ka kor yeeshaana waxa weeyaan kuwii waaweynaa oo ka qari maanaa ka kor yeela ka qariyo ha tusina eh, lakin bal dunuubtii yaryara uu samayn jiray tusa horta fatcuradu caleyhi sigaaru dunuubi dunuubtiisii yaryarayd baa loo bandhigaya fayuqaalu waxaa la odhan camilta yoma kada wakada kada wakada maalintii caynkaasad waay waxaasaad samaysay wacamilta yoma kada wakada kada wakada fayaqul nacam ha laa yastadiicu ma karayo an yunkira inuu dafiro wahuwa isaguna mushfiqun wuxuu ka cabsanayaaba ee wixii kale uu sameeyuu ogaa min kibaari dunuub dunuubtiisii waaweyneyd an tucarada caleyh kuwa in laba bandhigo taasuu kaba baqanaya fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhan faina laka waxaa kuu sugnaaday waa ilahay fadligi iyo naxariistii makaana kuli sayiatin sayi-a kasta oo aada samaysay xasanatan oo dee ilaahay baa yubadil llahu sayiaatihim xasanaatin waa markaa dambe sayi-aadkiisiiba xasanaad loogu bedelaya oo kaan naciibka aan dhammaanayn iyo casharta amhaal addunyaba la siinayo halkii sayi-aba oo xasanaa lagugu bedelay fayaqulu ya rabbi markaasuu odhanayaa markaa uu dee meeshii uu imaka naxariistan helo wixii uu ka baqanayay markaa waa kan ka aamin noqdaye ya rabbi qad camiltu waxaan sameeyey ashyaa waxyaalaan sameeyey la arahaha huna aan halka ku arkayn waxyaalo kalaan sameeyo imika aan halkan igu muuqan bu odhan falaqad ra'aytu rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam daxika waxaa ka rasuulka ilah qaslay xataa badetna waa dejido وxadaثna بن نmayr qala xadaثna abu muعaawiyaةa wakiع xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakiع xa وxadaثna abu karayb qala xadaثna muعaawiyaة kilaahum abu muعaawiyata aan ujeeda kilaahuma can اlacmashi bhada اsnaadi oo adigu bal matalan sheekadiisii ayaa dee kolna abu mucaawiya wakiic bay barhkood wadaagsanayeen kuwana waa wakiico keliya kuwana waa abu mucaawiya eg saddexdoodi saasaanu markii hore isu raacin oonu ibnu numayr iyo abubakar iyo abu qurayb aanu isugu wada cadfin sababto abu ibnu numayr marka la eego abu mucaawiya wakiic buu xadiidka ka wada wariyey abubakr ibn abi shayba marka la eego wakiicun buu kaba wariyey abu qurayb marka la eego abu mucaawiyin buu kaba wariyey haddana markaa abu mucaawiya iyo dee markaa wakiicna axmash bay kaba wariyeen bihada isnaad waa xadiidkan imankaan kala soo baxnay weli axaadiisna way socotaa xadiis dheer baana inoo soo socda wallah subxana wa tacala aclam